Uh. kul waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duurka yenan wanaagsan saaxiibada meel kasta aad joogtaan isniin weeyaan waana labaatanka februaayo sanada ah labaatan saddex labaatan saaxiibada barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa qodobo ay ka mid yihiin ugu dambeyntii tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir iyo waliba degmada balcad ayaa maanta ka furmaya muqdisho darkeley waliba balcad ayaa wada ciyaari doona kulan xiise badan injineer yarisow saddexda galabnimo qadar soddon daqiiqa ah ayaa ciyaartaasi daawan doonaa ciyaartaasi ay soo dhaceysa waa ciyaar xiise badan oo aynu falqeyn doonaa iyadoona ciyaartooyda ee kooxda dherkeley iminkan bay diyaar yihiin sidoo kale balcadna waxay diyaar u yihiin in markaasi degmadooda ay difaacaan tartankaasi aynu eegi doonaa sidoo kale saaxiibada waxaynu eegi doonaa xalay kooxda kubadda cagta ee manchester united ciyaartii shalay ahayd oo trafood waa ay badiyeen waxay garaaceen kooxda kubadda cagta laster sidoo kale guushii muhiimka ay gaareen kooxda kubadda cagta barcelona aynu eegi doonaa xaalada kooxda kubadda cagta chelsia sidoo kaleetna weli waxaa la saadaalinaya in la celin karayo tobabaraha ama la ceelin karayo tobabaraha kooxda kubadda cagta chelsea ninka lairado garham booter saaxiibada soo dhawaada waaya saaxiibada waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duurka yenan haddaynu ku bilaabno tartanka degmooyinka hay deegaanada gobolka banaadir iyo degmada balcad ayaa maanta furmaya iyadoona iminkanba diyaar garoogii ugu dambeeyey iminkanba ay sameynayaan ciyaartooyda derkeley iyo waliba ee degmada balcad maanta ciyaar xiiso badan ayaa dhexmari doonta garoonka engineer yarisow ay ku wada ciyaari doonaan saddexda galabnimo qadar soddon daqiiqah waana ciyaarta furitaanka tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir iyo degmada balcad haddaba degmada dherkeley oo ah eh, degmo markaa duqatar badan eh, sanadkii horena meel fiican ka gaartay tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir waxay markaasi dabcan ay soo dhawaan doontaa degmada balcad balcadna waxay kamid yihiin kooxaha ama ciyaartooy waxay haystaan adu u khatar badan marka ciyaartaasi waxay noqon doontaa ciyaar aad aad loo hadlahaa iminkanba markii la eego tartankan wuxuu yahay tartan xiiso badan sanadkan waynu arki doonaa labada kooxood finaalka imaan kareysaa marka hadda waa wareega gurubyada weyaan marka degmada dherkele iyo weliba balcad waa ciyaar xiise badan marka waynu arki doonaa ciddii goosharacda dhanka kaleetana haddii aynu eegno saaxiibada horyaalada kale kooxda kubadda cagta manchester united ayaa laga yaaban yahay xilli ciyaareed qurux badan ay qaadanayaan iyadoona kooxda kubadda cagta man united markaynu eegno dabcan iminkan ay haystaan fursad ah in ay ka mid yihiin kuwa ku guuleysan karaya horyaalka ee premier leaga haddaba man united ciyaartii shalay aheyd way badisay oo waxay garaacday kooxda kubadda cagta leicester city ciyaartaasi oo ay kusoo dhaweeyeen garoonka trafford leicester city ayayna soo dhaweeyeen waxayna ku xasuuqeen saddex gool iyo waxba raash ayaana goolka koowaad bilaabay isla isagii ayaa ka laba dhaliyay kii saddexaadna ninka la yiraahdo sancho ayaa u saddexiyey marka raashna waxaa leeyahay wiilkan aad ku khatarta badan sanadkan wuxuu qaadanaya xil ciyaareed aad u qurux badan tanii markii mudiyaalka laga soo laabtay waa ninka goolasha ugu badan dhaliyey marka sidoo kaleetana waa ninka xil ciyaareedkan dhaliyey afar gool todoba goolna ee kuloglah ama uu caawiyey markaas soddon kulan uu ciyaaray markarash sidoo kaleeto todoba kulan oo xiriir ayuu garoonka otraford goolal uu ku dhalinaya marka ninkan raash waxaa laleeyahay naba caadi ma aha oo kulmadiisii ugu dambeysay waxa uu ahaa kuwa markaa shabaqa soo taabanaya la saroo kale wayuu ka dhaliyey barcelona waa ka dhaliyey ma united markii la ciyaaraysa lidis waa ka dhaliyey kulankii lidis sidoo kaleeto oo kulankii eetrafood eh, waa uu dhaliyey kii crystal palace waa uu dhaliyey midkii nottingham forest laba gool ayuu caawiyey marka kii manchester united nottingham forest hal gool ayuu dhaliyey marka kulmadii ugu dambeysay xataa arsenal markii saddex iyo labo ay kaga badinayeen kooxda kubadda cagtida ganars ma united xataa shabaqa ayuu soo taabtay marka raash ayaa waxaa laleeyahay waxa uu qaadanaya mid ka mid a ah xilli ciyaareedadiisii ugu fiicnaa sidoo kale tagireesha kooxda kubadda cagta ee man united waxay la dhacsiyihiin bruno fernandes oo ninka mar waliba ah ninka inta badan qoodaya waryahanada sida ninka layihahdo rash marka bruno xataa sanad qurux badan ayuu qaadanayaa ninkan bruno todoba gool ayuu xil ciyaareed dhaliyay sideed goolna waa uu caawiyey dhammaan tartamada oo idil soddon iyo lix waa uu ciyaaray marka sidoo kale waxaa aada loo amaanayaa xidigaha sida ciyaaryahaanka aadka u khatarta badan ee lagu magacaabo garnaajo iyo weli xidigaha daadaya sida ninka la yidhaahdo aadka u khatarta badan waa sanjo xataa waa la amaanaya waxaa leeyahay waxay yihiin kuwa u khatar badan laakiin tobabaraha koox kubadda cagta manchester wuxuu leeyahay runaantii waynu badinay laakiin qaab ciyaareedkeenu wuxuu leeyahay waxaan doonaynaa in intaa aad kasii badasaan marka wuxuu aaminsan yahay weli manchester inay khatar badanta laakiin wuxuu leeyahay waa in sida hadda aad tihiin kasii qurux badnaataan ayuu leey tobaraha kooxda cagta united erik ten hag sanadkeena ma unitedna waxay kamid tahay saddexda kooxood ee ku guuleysan karaya horyaalka premier leaga ama arsenal ama manchester city ama manchester united degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duhur ee k n n haddii aynu eegnaa ee kooxda cagta barcelona ayaa xilli ciyaareed qurux badan qaadanaysa iyadoona kooxda kubadda cagta ee baarsha ay sanadkan ay tahay kooxna waanan caadi ahayn oo sanadkan waxaa loo saadaalinaya inay ku guuleysan karayaan horyaalka ee laliigaha iyagoo iminkanba ku hogaaminaya laba iyo labaatan dhibcood kooxda kubadda cagta kedis ayay xalay garaaceen iyadoona kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo ee barcelona xalay laba gooli waxba ku badisay sergio roberto ayaa afartan daqiiqo gool kuwaad bilaabay kadibna roberto lowandiwiski ayaa afartan daqiiqo ka dhigay laba iyo waxba marka roberto lowandiwiski isagana xil ciyaareed qurux badan ayuu qaadanaya isagoo markaa dabcan inta badan roberto lowandiwiski xil ciyaareedkan markii la eego wax badan markaa sameeyey tusaalahaan kale sagaal kulan uu ciyaaray saddex iyo labaatan gool ayuu lix goolna waa uu caawiyay marka roberto lewandwiski isagana waqti qurux badan ayuu qaadanaya markii la eego xilli ciyaareedkan waa ninka hogaaminaya goolalinta horyaalka ee laliigaha barcelona inay badisay xalay waxay ka dhigan in iminkan konton iyo sagaal dhibcood ay leedahay labaiy labaatan kulan oo ay ciyaareen markii ay ciyaareenna sagaal iyo ah ay guul gaareen marka barcelona iminkanba sagaal dhibcood ay markaa waa sideed dhibcood weyaan ay ka sareeyaan kooxda kubadda cagta ee real madrid markaa real koley waynu arki doonaa haddii markaa dabcan barcelona kulmada soo socda ku fid doonta ciyaareedkan barsha keliya hal kulan ayay guuldareysteen markii la eego afartan gool ay dhaliyeen toddoba goolno waa laga dheli waana markii la eego xilli ciyaareedka markii ay ciyaareen laba kulan keliya markii dabcan la eego sagaal jeer ay badiyeen marka keliya hal kulan ayaa la garaacay marka saaxiibada waa ka iyadoona koox kubada cagta jelseana xaalada ay ku adagtahay weli waxaa la saadaalinay la ceelin karaya tobabaraha kooxda kubada cagta jelse graham botter saaxiibada waxaynu falqeyn doonaa tartanka xiisaha badan degmooyinka deegaanada gobolka banaadir iyo weliba ciyaarihii la ciyaaray marka markii la eego horyaalada sida magister oo kale marka waynu soo koobi doonaa inta badan saaxiibada ayaynu siin doonaa gaar ahaan waxaa si gooni aynu falqeyn doonaa tartanka xiisaha badan ee maanta furmay ee dharkeley weliba degmada balcad ayaynu eegi doonaa markii la eego saaxibada waxay soo wici karayaan furuhu waa afar soddon iyo shan eber sideed sideetan iyo afar ayay soo wici karayaan furua afar soddon iyo shan eber sideed sideetan iyo afar ayay soo wici karayaan saaxiibada barnaamijka si toos ah ayay ka qeyb qaadan karayaan tartanka degmooyinkana waynu falaqeyn doonaa iyo weliba ciyaarihii la ciyaaray markaynu eegno eh, dabcan sanadkan eh, waxaa la leeyahay inta badan waxaa la saadaalinayaa in ay sanadkan eh, degmooyin badan ay diyaarin ama isku diyaarin cajiiba ay sameeyeen marka sanadka waynu arki doonaa waxaa jira degmooyin aad u khatar badan waynu arki doonaa degmadii ku guuleysataha ah saaxibada fariimaha iminkanba inoo soo diraya kuwana soo waxaynu eegi doonaa saaxiibkan oo iminkanba fariin inoo soo diray waxaa layidhaahdaa eh, axmed nuur wuxuu leeyahay waxaan eh, rajeynayaa in degmada balcad ee badiso waxaad rajeynayaan degmada baca sanadkan meel fiican ay ka gaarto tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir iyo degmada balcad oo ugu dabaatii maanta furmaya markii la eego marka saaxiibada kale samsam axmed waxaa leeda dherkiilay guulayaan u rajeynayaa oo maanta iyagana la ciyaari doonta eh, degmada balcad injineer saddexda iyo soddon daqiiqo ayuu kulankan soo geli doonaa saaxiibada iminkanba soo wacaya ayaynu fursi doonaa ka qayb qaadanaya balse dhow barnaamijka ola ah. ah, socotaa waa la socdaa tartanka iyo degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir aad iyo aad aad iyo aad waa kaa tartanka ugu dabeyntii maanta u furmayaa bal adig ahaantaada eh, soo dhawow dabcan sanadkan degmooyinka dabcan eh, diyaargarowa cajiiba ayay sameeyeen sanadkan waxa weeyaan waa waa degmooyinka gobolka banaadir iyo deegaanada ilaa degmada balcad eh, maasha allah horta waa bandhigyo fiican ay suubiyeen laakiin waxaa la arki doonaa kulamanka kuwaad markay ay bilaabaan la qiimay doonaa laakiin galabta waxaan la keenaya si ay boqolkiiba sideetan iyo sagaal inay badi doonto degmada darkeeley weliba bandhig qurxon ay sugi doonaan degmita darkeeley degmooyinka ugu bandhiga qurxoon xitaa hadday haraayan xitaa waa mar walba bandhig fiican soo bandhigaan marka waxaa aaminsan tahay in degmada darkeeley badan karayso natiijada maxaa is leedahay ku badan karaysaa darkeeley darkeeley waa ciyaartoy fiican haysta eh, waana ka jaanis fiican yihiin degmada balcad aad iyo aad balcad waa meel oo degmaha haddana dadka waa miyiga u badan yihiin balcad in yar oo koobana laga degmaya isboortsina sida muqdisho oo darkeley waa darkeley iyo kaaraan iyo hiiwaa waa meelaha ugu barxadaha badan aad kusoo deelay oo haddana caalamido la siiyey oo garoon la keenay waxaan is leeyahay inuu ka isbiid badan yahay kana neef badan yahay aad iyo aad aad marka darkeley qaarkoodna xeebaha xeebay isleeyihiin darkeley iyo kaaraan iyo aad iyo aad dhankaas eh, marka nin oo soo hore u qabay rabbaaniya oo caalamido oo muxuha loogu sii daray eh, haddana taageerayaal heesto waxaan is leeyahay galabta waa waayahay waan kaga mahad celinaya saaxiib sare saaxiibada barnaamijka ka qayb qaadanaya ayuu kamid yahay waana kaga mahad celinayaa degmad dharkeeley oo guul u saadaaliyey waxaana eh, dabcan u leeyahay dharkeeley sanadkan meel fiican way gaari karayaan waa ka waynu arki doonaa ciyaartan xiisaha badan injineer yeso stadium ayay ka dhici doonta saaxiibada kale oo iminkanba fariimaha inoo soo dirayana ayna furso siin doonaa balse dhegeystaan ayaan ka horumarinaya soo dhow aad iyo soo dhow saaxib waa mahadsan tahay maanta degmooyinka aa bilaabanayo oo aagaiso badan aad iyo aad soo dhawo walaasi aad iyo aad sanadkan adig ahaantaada yaa is leedahay yaa koobkan ku guuleysan karaya is leedahay warta warta nabadda aad iyo ad marka ciyaartan maxaa kusoo daalinaysaa eh, degmada dherkeley iyo weliba degmada balcad saddexi hal inay dherkeley ku badin doonto waayahay waa ka waa ka Eh, inta badan kubaddu waa cadi madoobeyaan eh, dabcan inta badan saadaasha haddii ay noqoto degmada dharkeyle degmada balcad way badan kareysaa iyagana haddii saadaasha inta badan ay noqoto degmada balcad inay badan kareyso dharkeyle way badan kareysaa inta badan waxa weeyaan kubadda cagta kooxdii loo saadaalina mar qaar waxaa laga yaabaa in koox kaleeta ay laakiin mar waliba ciyaartu waxay tahay ciyaar xiisa badan aad iyo saxibada kale inuu fursad siin doonaa ka qayb qaadanaya barnaamijka ciyaaraha doorka yeeneen saaxiib soo dacwado aad iyo aad magacaaga deegaanka aad iyo aad sanadkan bal ka waran tartanka degmooyinka deegaanada gobolka banaadir iyo degmada balcad ani waxa waaye waxaa wata dibadda keli oo degmada degan ay sanka waxaa rajeyna inay guuleysasada hore laga bantay dibadda keli jaabta ku badiyay saddex iyo labo aad iyo saddex iyo labo aa u inay ku badiso degmada dherkele waa kaa dherkele waxay leeyihiin sanadkan waxa weeyaan gurbaankeena waa inuu diyaarsan yahay ya waxay leeyihiin sanadkan koobka aynu ku guuleysan kareena waa ka saaxiibada kale oo barnaamijka qayb qaadanaya ayaa weli siin doona oo ka doona markii la eego tartanka xiisaha badan ee maanta ka hormeeya muqdisho tartankan waxaa lagu daafuri doonaa degmooyinka degmada ee dharkeley iyo waliba degmada balcad labada degmo waxay ka markaa aad u khatar badan maalmi ugu dambeysana tababaro ayay qaadanayeen labada degmo marka diyaargarow cajiib ah ayay sameynayeen muddooyinkii ugu dambeysay marka waynu arki doonaa injineer iisow saddexda galabnimo iyo qadar soddon daqiiqa ayaynu ciyaartan soo geli doontaa saaxiibada kale aynu eegi doona marka fariimaha fariimaha haddii aanu eegno maxamed nuur wuxuu leeyahay waxaan rajeynayaa in ay badan kareyso degmada dherkeley waxaan ciyaartan ku saadaalinayaa laba iyo hal oo ay ku badan kareyso degmada dherkeley marka waa ka saaxiibadana aad yaad ayaan kaga mahadcelinaya weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha doorka yenen Ah ouais Aha. Magie système Toujours nous Ah, ça change pas Ah ouais Ah, Chauki avec la douane Est-ce que ça marche Ça marche waayahay dhanka fariimaha hadii aanu sii eegnana mune axmed waxay leedahay waxaan rajeynayaa in degmada balcad ay badin doonto waxaan ciyaartan ku sadaalinaya hal iyo eber ay ku badin karayso degmada balcad marka tartanka wuxuu yahay tartan xiise badan iyadoona aynu ognahay in markaa eh, dabcan wareega gurbiyada kadib wareega sdamaadka kadib afarta ilaa iyo eh, finaalaha marka waxay noqon doonaan kulamo xiiso badan marka tartankan ugu dambeyntii maanta oo labaatanka eh, februayo ah waa labada kun ayuu maanta si toos u furmaya saddexda galabnimo marka anu arki doonaa saaxiibada kale fariimaha iminkan aynu eegi doonaa barnaamijka ka qeyb qaadanaya oo iminkanbana soo wacayana waynu eegi doonaa hadii aynu eegno saciid xasan wuxuu leeyahay waxaana rajeynayaa in degmada ee dharkeyley ay doonto waxaana rajeynayaa in laba gool iyo waxba ay ku badin doonto waa ka saaxiibada barnaamijka ka qeyb qaadanayana aad iyo aad ayaan ugu mahadi celinaya marka tartankan waa tartan xiiso badan koley waynu arki doonaa dhanka kaleetana markii aynu eegno inta badan sanadkan degmooyin aada u khatar badan oo la saadaalinayaa jirta marka degmada shangaani oo kale waa degma aad u badan sanadkan waxay kamid tahay kuwa loo saadaalinayo sidoo kaleeto eh, degmada dherkiiley xataa waxay kamid tahay kuwa aad u badan degmada yaqshid oo kale xitaa ilaa iyo degmooyin badan sida warta nabadda ilaa hodan marka xataa eh, sanadkan degmada kaxda ilaa degmada balcad ilaa degmooyin badan ayaa jira marka sanadkan xataa hodan aad iyo aad waa ka eh, waynu arki doonaa marka sanadkan ciddii tartankan ku guuleysataa saaxiibada ayaynu weli fursada ugu badan siin doonaa dhanka kaleetana haddii aynu eegnana eh, dhanka caalamka weeyaan eh, kooxda kubadda cagta chelsea waxaa leeyahy marka ugu dambeyntii waxay doonayaan in ay go ka gaaraan eh, ninka la yihahdo garham botter haddaba waxaa la aaminsan yahay in garham botter haddii uu baxo uu dabcan kursiga uu soo fadhiisan karayo laba tobabar ayaa jira bujentino ayaa la saadaalinayaa in markaa dabcan kursigan uu ku fadhiisto sidoo kaleeto waxaa la leeyahay haddii uu markaasi dabcan uu faraajiyo kursiga tababarnimo ee graham botter waxaa la saadaalinayaa in tababarihii hore koox kubadda cagta barcelona eriki uu noqon karayo tababaraha xiga ee kooxda kubadda cagta chelsea haddaba chelsea waxyaaba badan ayaa ka qaldan toddobaadkan waa la garaacay dabcan markii la eegano chelsea xaaladeeda ma sahlana laakiin sidaas ay tahay wararka qaar waxayba sheegayaanba in tony boli uu ku qanacsan yahay in chelsea markii la eego ama tababaro uu sii ahaado marka waa ka dhanka kaleetana markii aynu eegno eh, koox kubadda cagta manchester united macalinka eh, ayaa lagu weydiiyey oo sanadkan bal ka waran in ay ku guuleysan karayaan horyaalka mise hadii kale haddaba tobabaraha kooxda kubadda cagta manchester united eric ten hag ayaa si cad uga hadlay haddii kooxdiisii ay ka fikireyso horyaalka premier leaga iyada oo markaa ugu dambeetii garaacday kooxda kubadda cagta la sare kulankii shalay ma united ah ayaa hogaamiyaasha horyaalka arsenal shan dhibcood u jira halka eh, saddex dhibcood ee ka dambeeyaan kooxda booska labaad ee macity redivlis ayaa shalay eh, dabcan guuleysatay haddaba tanhaag wuxuu leeyahay aniga kuma fikirayo loolanka horyaalka waxaan ka fikirayna ayuu leeyahay kulanka xiga ee khamiista waana kulanka barcelona kulan weyn ayuu noqonaya ayuu leeyahay marka idinka horyaal iyo waxyaaba ka sheekeynaysaan ayuu leeyahay laakiin aniga ahaanteyda waxaan ka fikirayaa barcelona waa inaanu dagaalana ayuu leeyahay waa in taageerayaasha trafood ka dhigaan mid aan e, guul lagala noqon kareynin waana in qorshaha kulanka saxda ah e, waxuu leeyahay marka waa in aynu guuleysana kulmada xiga waanu ku faraxsannahay natiijada waa natiijo weyn marka aad saddex maalmood e, oo ciyaaro ama saddex maalmood gudooda ciyaarta sidoo kale guul gaarta waxay ka dhigantah u leeyahay in bandhigaagii uu qurux badan yahay dhan kaletana ninka layihahdo michael owen waxa uu saadaalin ka bixiyay sanadkan ciida ku guuleysan kareysa horyaalka ee premier leaga michael owen ayaa aaminsan in arsenal ay uga cadcaddahay hadashada horyaalka premier leaga laakiin waxa uu carabka ku adkeeyay in manchester united ay haatan kusoo beertay tartanka horyaalka yulia ganaris ayaa kaalinta koowaad ee kusoo laabatay kadib markii afar iyo ay kaga badiyeen kooxda kubadda agta stanvilla iyada oo kulan uu marka uu haarsan yahay ama baaqi u yahay marka kooxda kubadda cagta manchester eh, waxa ay dib ugu laabatay kaalinta labaad kadib markii ay dhibco kulmiyeen kooxda eh, nottingham forest waxaana laba dhibcood ay ka dambeeyaan ganars eh, kooxda kaalinta saddexaad ee united ayaa iyaguna saddex waxba ku badiyey marka halyeegii hore liverpool ninka lairado michel owin ayaa qirtay in arsenal ay ugu cadcadahay hanashada horyaalka ee premier leaga wuxuu leeyahay inkastoo arsenal ee dhibco dhumisay kulmadii ugu dambeeyay haddana si kalsooni ayay hogaanka ku hayaan dhibco ayay ka sareeyaan koox kubadda manchester city iyagana ayaana ah eh, dabcan kuwa u khatar badan marka qof walba eh, waa uu yahay uu in isbedel badan ay dhici doonaan laakiin waxaa eh, la yaab leh uu in cidna aysan xusuusneyn koox kubadda cagta manchester yani wuxuu leeyahay dadka qaar waxaa laga yaabaa in shaki ay kaga jiraan kooxda kubadda cagta manchester in sanadkan horyaalka aysan ku guuleysan karin laakiin wuxuu leeyahy nagahaanteed waxa aaminsana uu leeyahay manchester inay khatar badan tahay waa in eh, dabcan sanadkan aad iyo aad loo fiiriya koox kubadda cagta manchester uu leeyahy sababteeda manchester way garanaysaa sida horyaalka ee eh, bermeliga ee eh, loogu guuleysto marka manchester waa kooxda taariikhda ugu badan horyaalkan ay ku guuleysatay saddex jeer marka waa ka marka manchester iyagana waxay leeyihiin sanadkan waxaa rabtiin sheega oo dhaha hadaa rabtiin kuma guuleysan karayaan manchester ama eh, si kale marka la eego marka waa ka koley manchester iyagana waxay kamid tahay kooxaha sanadkan tartamaya manchester city iyagana toddobaadkan wayni jabsan yihiin marka la eego laakiin koox kubadda cagta manchester city iyagana waa koox aad u khatar badan sababtay tahay bandhigii qorxoonaa ay sameeyeen ayaaba ah wax inabaanan caadi ahayn dhanka kaletana haddii aanu eegno eh, dabcan waxaa la aaminsan yahay in eh, zinadin zizu zidan ugu dabeytii uu noqon karaya tababare maadaama ninkan muddooyinkii ugu dambeysayba xaalada ay ku adkad haddaba waxaa la aaminsan yahay in tababaryahii hore kooxda kubadda cagta dhimadii zidan ayaa ku dhawaaqay inuu diyaar u yahay inuu ku soo laabto shaqada tababarnimo markaas zinadiin ayaa lala xiriirinaya kooxaha sida b g newcastle manchester Eh, united laakiin manchester hadda waa tanhaag ay ku haystaan marka laakiin marka hore way xiiseynayeen haddaba kusoo laabashada tobabare zizu waxa uu leeyahay eh, waa wax aad eed weyn waxaa la aaminsan yahay in kooxda kubadda cagta b h uu noqon karayo tobabare marka waxaa la aaminsan yahay in ninka ugu dambeyntii uu ku beeri karayo ama macalin noqon karayo kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo b waa haddii xaalada ee kusoo xumaato tobabare garser xataa chelsea waxaa laleeyahy hadii ninka yihahdo bota ay ceeriyaan waxaa macquul ah in ugu ninka ay gacanta koriyaan dhan kalena daafaca kooxda arb lipsig ninka layihahdo chosco gavardiol ayaa daa ka qaaday inuu kuryoonayo inuu ka ciyaarista horyaalka brimier leaga xidiga reer ee croatia oo qaab ciyaareed fiican soo bandhigay koobka adduunka ayaa bartilmaameed u koox waaweyn sida koox kubadda chelsea manchester city liverpool gavardiol ayaa eh, horey loola xiriirinaya sida bruce iyo macity hadaba eh, waxaa la aaminsan yahay in gavardiol uu markaa aad iyo aad ugu qanacsan yahay inuu ugu dambeyntii aadi kara wuxuu leeyahay eh, waxaan rajeynayaa inaan kulaabto laabto waan ogahay in bermeleg uu adagyahay laakiin waa qayb ka mid ah riyadeeda ayuu leeyahay inaan ka ciyaaro horyaalka ee brime leaga dhanka kaleetana haddiinu eegno james leagui ayaa habeen soo laabanaya marka liverpool iyo weliba kooxda kubadda cagta real madrid labaduba xaaladooda way wanaagsan yihiin inkastoo kooxda kubadda cagta liverpool iminkanba ay ka walwalsan yihiin xaalada ciyaaryahanka layrahdo darwin nunis xataa real madrid waxay ka walwalsan yihiin xaalada krim benzema haddaba haddii aynu eegno krim benzema oo kulankii ugu dambeeyay sasuna uusan ciyaarin ayaa iminka la saadaalinaya in shaki weyn la gelin karayo real madrid ayaa maalinta brita ah ama habeen dambe la ciyaari doonta wareegi lix tobanka james leaga kooxda kubadda cagta liverpool marka bezema ayaa sameeyey tobabar keligiisa waxaana leeyahay waxaa macquul ah in laga tago marka sidoo kale cruz ayaa lagu soo waramayaa inuu dabcan uu seegayo halka jomeni uu xanuun laleeyahay waxaa ku seegay kulankii ama laleeyahay uu xanuunsanya xataa xaaladiis ma sahlan marka xaaladda kooxda kubadda cagta real madrid oo kale waxaa leeyahay hadii bezema uu maqnaado liverpoolna darwin inuusoo ka maqnaado marka waynu arki doonaa koley laakiin liverpool iyo real madrid waa laba kooxood aad iyo aad iskugu dhaarsan waxaynu ognahay liverpool in markaa eh, dabcan laba finaal laga qaaday marka real madrid mar waliba waxay ayaga aaminsan yihiin in eh, dabcan liverpool ay u socoto argos sanadkii hore waxaynu ognahay in markii finaalka isku soo aadeen kooxda kubadda cagta real madrid iyo kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo liverpool in maxamed saalax uu sheegay in sanadkan argos ay u socdaan laakiin ugu dabeeta real ayaa ka qaaday liverpool finaalkii marka sanadkana waxay aaminsan yihiin taageerasha kooxda kubadda liverpool iyo weliba ciyaartooydaba in sanadkan ay tahay sanadkii ugu macaana ama sanadkii ugu fiicnaa ay ka aargudan karayaan kooxda kubadda cagta ee real madrid marka saaxiibada waa ka barnaamijkiina intaan ayaynu kusoo gabagabeyn doonaan ole